habeenkii hore markaa sida aan ballan qaaday maadaama risaalada ay gabagabowday wax yar inaan ku gabagabayno oo su-aalo ah ayaa daruuri noqotay oo noo aragnay kitaabka markii la aqriyo oo la fahmo in laga jawaabo suaalo dhowra ah. suaalo dhowra in laga jawaabo shan su-aalood ayaa anigu soo diyaarsaday w lakin idinka su-aalihiina idinka inii taalla meeshaa geynaysaan anigu su-aalihiina shuqulkumale ayb su-aasha koowaad waxay ahayd hal yajuusu lilmuslimi an yatacalama alqawaaniin alwadciya su-aasha koowaad saasay ahayd su-aasha iyada jawaabteedu waxaa weeye laa yajuusu lilmuslim an yatacalama qawaaniin alwadciya jawaabteedu waa saawe maxaa dhacay liannahu muxaram waa muxaram qawaaniin wadciya inaad barato waa muxaram lamana ogolo wey adila sheekhu maxaa daliil ah so su-aal la weydiin kara maaha adiladii waa soo hormartay adilada ku timid taqniinu shariica soomaanan soo marin kitaab iyo sunno iyo ijmac soomaanan soo marin hadihi adila tansabu calaa taxriim qawaaniin sheekh wa ayraha in اlxukmu ila lilah amar an laa tacbudu ila iyah afa xukm اljaahilati yabغuun wman axsanu min allahi xukma liqowmin yuqinuun man lam yaxkum bima anzla faulaika hum lkaafiruun faulaika hum lfaasiquun faulaika hum aldaalimuun kul aayaadka maxaa la ka hadlaya howlahaasoo dhan waxaa wey adilada noocaasa nebiga cali xadiiskiisa in allah huwa alxakm wa ilayhi alxukmu xadiistaasi adiladaasoo dhanu waxaa weeye hawshaasi ku shumaysaa wey tii la soo sheegay iyo kayrkii mid aan hadda sheegay ka badanba halkaasi ku shumaysaa wey marka uma baahnid adila aniga hadda caawa uma bahnid qad carafta aladila waa soo hormartay adiladii wey marka taqniinkee shariica adilada ku soo hormartay iyo kayrkeedba waa ku tusaysa marka qaanuunku asalku waa taaquud lamana ogolo weeye dadka muslimiintaan lama horkeeni kara asalku marka waa saas waxaa kuu yimid fataawi bacdulculamaa iyo ibnubaasoo kale uu leeyahay iyo waxyaala laga qodqodaa jira oo maxay yihiin ma banaan tahay fii bacdi alaxwaa asalka garanay inay xaaraam tahay laakiin fii bacdi alaxwaa wa fii bacdi alashkhaas ma banaan tahay qofku inuu qaanuunka barto fii bacdi alashkhaas maaha kulligu qof walba fii bacdi alaxwaa ma banaan tahay qad yajuus qad yajuus oo maxay tahay waxaa weye midda ayada in uu qofku barto qawaaniinta uu akhristo asaga oo u ogaanaya dacfigeeda iyo liidnaanteeda iyo baktigeeda asagoo raba intuu ogaado macrifo u yeesho inuu ku jihaado ummadda muslimiintana uga digo ila fidno socotee min baabi اljihaad wa min baabi اtasxiix wa min baabi اtambiih wa min baabi nusxi ayuu u baranayaa qawaaniinta inuu wax ka ogaado saas u galahayaa w haddaadan baabkaa u gelinin laa yajuus hadaan baabka u gelinin laa yajuus ma banaana inaad gasho marka qad yajuus bishuruu marka shuruudhuruud waa ku xihan shardiga koowaad waxaa weeye oo qofka laga baranaya qawaaniinta culamada islam ka hadleen shardiga koowaad an yakuuna mutasalixan oo mutaxasinan bilcilmi sharci inuu hubaysan yahay oo gaashaanka biraadkii qabo cabuur biraadkiisii qabo oo hub uu qabo hubkaas muxuu yahay adila harciya bikitaab wاsunna inuu ka dhisan yahay an takuuna indahu marifa min akitaabi un an takuuna cindahu macrifaة min اlkitaabi wالsunna inuu cilmi iyo macrifo u leeyahay bilkitaabi wالsunna wاliimaan maxaa leeya wاlislaam wa caqaa'id اislaam inuu howlaha garanaya qof cilmi quwa cilmiya saxiixa wa inaad sitaalo shardiga kooda shardiga labaad an yakuuna qasduhu min tacalumi اlqawaaniin macrifata caybaha wa naqsiha wa abaaiilha inuu u galahayo inuu ogaado naqsigeeda ceebteeda liidnaanteeda inaysan islaamka meella ka soo gaari karin hawshaa inu intuu barto ogaado hadhuu ina ku dabagediya rabo ah, axmed diida wadaadkiisa ma garan soud africa axmed diida raxmatullaahi calayh asagoon hadli karin yaa waxaan ugu tago magaalada derban aniga wadaad intoo la oran jiray cismaan xuseen digriye baan ugu tagna wadaad uu dhalay oo saaxiibnay oo nawaati waadhi weyla dilay waad hadda ka hor waa sheegay yuusuf sheekh yuusuf raxmatullaahi calayh uu dhalay nin adeg oo caqli badan aha waxaan ku keenay wadaadkaas waxaa weeye wuxuu bartay baybalka buu bartay diimaha waxaa la yidhaahdo dhan buu bartay kabacdi muxuu sameeyey gaalu ku dabagediyo doodaha uu dhigay iyo waxyaal intuu jaa'ise qaatay gaalay islaam ka qaatay da ilaahay baa ogu gurigiisa markaad tagto waa inta jaa'ise taale malik fahd maxaa la yidhaha malik salmaan waxaa la yidhaha malik faysal eh, eh, jamaal cabdinaasir xagga fulaan inta uu haysto jaa'ise kuwey inta jaa'ise gurigiisa taale dawxatirin karta maaho maxaan ka wadaa kitaabkii loodhan jira idhaarulxaqbu intuu qaatay oo bartay beeballadiina bartay yuu yidhi hadda keena habeen waxaan fiirsaday kenya dhowr jeer saddex afar laba jeer waa malaynayo walow akhtaa cilmiya uu galay laakiin muhiimaddu waxaa weeye oo wadaadka xoogaa waxaan u kala baxbaxsana masaa'il ku saabsan xagga caqadiga shiicada ahlu sunnaha muslimiinta dhexdooda wax ka jira uma kala baxsanayn si kasta ahaatee hawsha ayada muslimiinta waa ku intifaaceen waxaa laga rabaa marka qofka muslimka waxyaala noocda baatilka ah intuu barto min baabi sidaad xudayfa u weydiinaya nebiga caleh sharka intaad barato inaad kala digtoonaato dad kale uga digto taasaa la rabaa shardiga labaad marka waa kaas eh, shardiga eh, labaad waa saas waa inaad hawshooda aad garanayso marka inuu umadana uga digo uu garto macalim min baabi caraftu shara maxaa la yihaahdaa litaxdiiri minhu ila lilcamali bihi shardiga saddexaad waxa weeye an yakuuna almudarisu qofka daraasaynaya oo qawaaniinta kuu dhigaya waa inuu noqdo almudaris liqawaaniin yuwadixu abaaiilaha wa yunkiruha wa yunsixu lmutacalim qofka qaanuunka kuu dhigayo jaamacadda fadhiya waa inay ay laftiisu qaanuunka qof caddaynaya kuu naseexaynaya abaatiisha sharxaya radinahaya inkirsan kule war ka fogow shardi wey macallinkuu nusaa yahay shuruudda haddii lagaa waayo oodan cilmi lahayn oodan maxaa la yidhaahdaa aadan u gelaynin qasdi inaad ogaato baatilkiisa iyo bakti ummaddan uga digto hayan uusan ahayn caalim naasixa laa yajuus inaad gasho ood u dhowaato ma banaana umana dhowaan kartid haddii kale waxaa weeye waxaad noqonaysa waa fidnoobaysaa diintooda ka fidnoobaysa shubahaad iyo shukuuq iyo balaaya kugu dhalanaysa kabacdina waad fidnoobaysaa laa yajuusu marka hadda isweydii ma hadda kuliyadaha qawaaniinta lagu dhigo dadka dhiganahaya shuqlaha ma buuxin karaan dad culama oo caalimiina oo mujtahidiina oo diinta garanayo qawi fi lmacrif aliiman walcaqaa'id ma yihiin maya wey caruur ay taamta inta laga keenay iyo mahja camcaali meelaha masaakiin laga keenay baa minxadarasa inta kutuma lagu tuurayaa ilma caruura toddobiy toban jir sideed toban jir oo lagu tuurayaa markaasi wuxuu tagayaa siddeetan jir sagaashan jir maxaa la yidhahda qaanuun dhigahay qaanuunka anaga kii noo dhigayo wuxuu yidhi maxaa la yidhaha soddon iyo laba sana qaanuunka dhigahaye an iyo laba sano waan qaanun ka dhigahaya oo oh, fiirso doctor muuse qaanuun magacaasaa loo dhaho qaanuuni baa muuse qaanuun macruuf oo yaqana soomaaliya ogyi suudaaniga kutubtan anigu u geeyey oon kala hadlay oon ka niqaashnay doctor maxamed cismaan wuxuu ku yidhi markaan uu jaamacadda ka dhigay jaamacadda waxaan u idiya inaan ardada u faa'iiday laakiin istafadtu wey wallahi waa faa'iidaysiiye lannu kutub iyo maraajic uusan weligii arag iyo rag asaga ka aqoon badan oo masaari ah kutubtood baan hordhigay wey oo qaanuunka inta marka hore ku qaldamay ka toobad keenay afar mujalla kitaabaan u dhiibay sayid cabdallah uu leeyahay baan u dhiibay wuu soo akhriyey markaasuu awaagi baa ku baryeyba marka wuxuu yidhi hawsha haddaad timaada qaahira funduqa ugu sareeyo uu dego bashiir baan ku dejinayaa imow halkaas laakiin ma aadin meeshii la oran jiray ma aha khartuum khartuum ma aadin waa safri almuhim waxaa weeye hawlahan hadduusan kuu naseexaynayn ma bannaan sheekh hawlaha inaad garsho dinkala waa fidnoobaysa diintaad ka fidnoobaysaa aan ka degdego su-aasha laad waxay ahayd hal yajuusu lilmuslim an yucallima طulaaba hadihi اqawaaniin ka mudaras muslim ah ma bannaan tahay qawaaniintan muslimiinta ina caruurta inaad muslimiinta inaad barto dhallinyarada iyo ardada iyo dadka noo soo kacahaya oon culummo ka rabno oo a'imo ka rabno oo madaxweyneyaal ka rabno oo wasiire ka rabno oo dowladda inay hogaamiyan ka rabno waddanka inay hogaamiyan ka rabno wax in la baro ma bannaanta jawaabtu waxa wey laa yajuus ma bannaano hawshaas waad garatay ma bannaana haddaad hawlii hore soo fahamtay waa iska dhib yartaayo ma bannaana qofka muslimka in hawlaha la baro maxaa dhacay lannahu waa fitnatu lilmuslim can diinihi wa caqiidatii wey shubahaad xal waxaan soo marnay inuu yidhi mucaad uu yidhi in allaahe xakamun qistun halaka lmurtaabuun soomaanan soo marin shaki iyo ismoodsiis iyo balaayo kugu furayaa ma banaana marka inaad dadka muslimiinta waxaa barto ood dhex keento laa yajuusu ma banaana wey haddaad tiraada jaamacadaha lagu dhigaa iyo meelaha lagu dhigaa haadihi waxaa wey xujatu ducafaa wey sheekh xujatu ducafaa haku qaldani xujatu ducafaa maxay tahay wadaad baa samaynaayey mid baa samaynayey war wadaadku xujo maaha jaamacadna xujo ma aha dowladna xujo maaha lakin maxaa xujaa ilaahay baa yii subxaana wa tacaala rasuulkiisaa yidhi culamada islam waa ku ijmaacay adilosan kutusaysa xujaahu laakiin jaamacad baa dhigtay meel baa lagu dhigay waxaas waxba kuu tari maayaan waxba kuu tari maayaan marka ma banaan qofka muslimka tahkiik i akaam waay keenaysaa haddii caruurta la baro iyo dhalinyarada iyo dayarta la baro tahkiiku fi akaam ilam akaamta islaamka oo fiiga iyo tahkii ku furaysaa wa fi shubahaat shubahaat kaiira ku jirta shubahaat ciida ka badan oo qofku ku wareeraya dusa wax aqoon ayaa ku jira asalku marka waa saas laa yajuus in la baro dadka muslimiinta caqaaidooda diinta laga fidneeyo oo xukun kitaabka ilah loo xukunta shaki looga furo laa yajuus halka wal aslu laakiin min baabay sida tii hore ma la oran karaa ma la oran karaa oo ma bannaan tahay hadduu yahay nin caalima dee shareecadii yaqaan qawaaniintii inaad wax ka fahmaya inuu ummadda uu wax dhigo oo wax baro nusxan lilumma wa tabyiini lifasaadi alqawaaniin inuu u dhigo ma bannaan tahay jawaabtu maxay noqonaysaa ya jamaaca nacam annu maxay tahay haada min baab aljihaad hada min baab jihad kelima inaad kelimadaada iyo macaarida aqoontaada dadku wax u dhigto baadilka caddayso shubahaadka aad furfurto aad ka jawaabto maxaa la yidhaha dacfiisa aad caddayso hawshaasaa rabow ibas wuxuu ohan jira raxmatullaahi calayh war qawaaniintan waxaan la daldalahay waa ducafe diintiinna taqaana ragna culammada barta oo waxeeya kabacdin caddeeya ha sax wey hada saxiixo intaan dhina waan ka cararaynaa ragganaga wax yaqaana oo macrifada cilmiga ilaahay si subxaana watacaala inay ta ogaadaan oo bartaan kala tuurtuuraan oo midba meel ku tuuraan shadar mada ka tuuraan oo mid walba aayad quraan madaxa kaga dhuftaan jaa alxaq wasaaq albaail basaasa la rabaa lakiin inaan ka cararno maya maya inaan ka cararno maya haddii aan wax garanayno waa inaan wax baranno oon radino marka qad yakuunu inuu jaa'is ahada la arkaa laakiin waa inuu macallinkaasu yahay nin caqiidadiisa iimaankiisa la dhidhisan yahay wixiina wax ka fahim wadina u naseexaynahaya waa inuu noqdo laakiin eh, kuwa hadda dhigahaya masaan ma yihin soma idinka in weydiinayaan laysu kadaalika sheekh way ku waxay ku leeyihiin qaanuunku waa daruura min adaruuriyaat sidaad biyaha ugu baahan tahay iyo neefta hee ayaad waxaad ugu baahan tahay inaad barato qaanuunka qofkaan barana waa jaahil weye la kor loo sabay badow ah wey reer baadiya ah, saasay leeyihiin yuraqibuun dadkay jeclaysiinayaan oo ugu yeerahayaan waxay leeyihiin mafaahiimta in la bedelo u baan waxaa ka mid a in maxaa leeyahay dadku aysan qaanuunta qaanuunka hadla barto ay ka cararayaan dhallinyaradu maxaa ka cararaya sheekho kuwa nooca u hadla culammada islamka haddaan taaban doonaaye waxay leeyihiin yuqshaa calayhim alriddatu waalkufru wey binafsi lculamaa sheekho ninka saa wax u jira oo saa u dhiga oo ummadda saa u waxeeya yuqshaa calayhi bilkufri waridda sheekho nimaada maxaad baksinaysaa diinta iyo islaamka iyo shareecada soo jireenkeeda o dhan baad liidaysaa marka waxaa weeye kuwa ayaga waxaa loo yaqaanaa asaatidat tawaaqiid asaatidat alqawaaniin baa loo yaqaanaa in wax laga barto ama loo tago ama loo dhowaadana maha culamada islamka waa kadigi waad arki doontaan caawa ayb taa waa su-aasha labaad su-aasha saddexaad waxaa weeye hal yajuusu lilmudaris bay ahayd almuslim mudaris muslim ah an yaakhuda raatiban bay ahayd ayb bitadriis alqawaaniin masale cilmiga sheekho inaad qaanuun haddaad mudaarasaynayso oo dhigayso ood jaamacad iyo macad aad ka dhigayso kuliyad aad ka dhigayso mushaar ma ku qaadan kartaa liannu mushaarka aad qaadanayso waa nacfi calooshaada gelahayo wey nacfiga calooshaada gelahayo ood cunaysana hadduusan xalaal ahayn waxaa kugu dhaboobaysaa xadiiska nabiga alay uu yidhi kullu laxmin nabata bilxaaraami fannaaru awlaa bihi masale muhiima ah, sheekho hawl sahlan maa sheekh warni hawshaad moodaysaan maa hawsha meelan maxaa la yidhaahdaa idan ka soo qaban karin yaysan inla gelin hawsha iska ilaaliyo tayib marka ma bannaanta qof masuu intuu mushaa ku qaato hawsha ayada nacfi ku cuno ma bannaanta ujuro ku qaato asalka waad fahanteen asalku waxaa weeye laa yajuus limaada liannu haddaad tiraahdo sixir haddaad dad barayso mushaar maku qaadan kartaa maya culamada islam waxay ka hadlayaan qawaaniinta wadciga iyo inuu qofku dadka baro iyo inuu injiil iyo towraad muxarafa dadka bara maxay kala duwan yihiin waxaa taqaanaa tusaalaan injiil baad aqriya towraad baad aqriya dadkaad baraysaa wal farqu in farqu bayna alqanun aad dadka u aqriday inaad injiil iyo towraad u aqrido waxay leeyihiin hada tacliimu alqawaaniin ashaddu wa acdam wada limaada lanno injiil iyo towraad waxaad og tahay inuu munxarif yahay oo mansuuq yahay oo la kala turo ilahay kadig aad baad u fahmaysaa wey laakiin qaanuunka waa lagu waxaynahaya waa lagu naashnaashahaya waxaa lagu marinaya cilaan waxaa lagu marinaya masaaj waxaa lagu marinaya hee waa lagu qurxinaya alxalladaynaya sibiq bidaab sibiqa ku gasha maalinta waxaa la arkay adoo leh war shareecada nin layskuma maamuli karee u codeeya in laysku maamulo qaanuunka maxaa la yidhaahdaa faransiiska iyo talyaaniga hala code jamhuuriyadda ha lagu dhaqo lagu kala teg hawshan marka waa khatar waa xaaraan wey mana bana laa yajuus inuu maxaa la yidhaha mushaar iyo hanti ku qaato laa yajuus wey laakiin ka waran haddii uu u qumaayo min baabi tacliim wnusi wlishaad oon anagu dhahno war hebelow adaa baashaan garanaysid ummaddiina way fasaadisay ne waxaan rabnaa macaahidda iyo jaamacaadka intaad ka dhigto inaad kala turturto ummadda uga naseexayso ma banaanta mushaar inaan ugu qorno ya jamaaca jawaabta maxaad dhahaysaa nacam jawaabta waad fahamteen sheekhow jawaabta alxamdu lilah jawaabta banaanka taala sheekhow lannu huna maxay tahay waa min baabi aljihaad wanusxi way sheekhow in ummadda waxaan baadilkan loo caddeeyo loo sharxo looga digo waxaa weeye waa min jihaad ilkelimi waa bannaan tahay marka asalkiina waad fahamteen farcina waad fahamteen farc muxuu yahay haddii ay daruuro gasho in baadilkaa la sharx ummaddana looga digo haa waxbaa lagu siinhayaa jawaabta afraad su-aasha afraad waxaa weeye maa xukmu tasiisi kuliyati اlqanuun fii bilaad اlmuslimiin soo degta bahashu hadda waa kululaata bahashu ah, bahashu xabad markii hore beel way ka dhowdhowlayn laakiin hadda e hadday bilbilaasha mid maxaa la yidhi koonfureeda yaa wuxuu oday adeer adeerkii wuxuu ga sheegay dagaalkii seven seven galay niman wxuu reer goleeda maxaa la yihaha nimanka jariir weyne ayaanu meel ka dagaalamay nebi markaas xabadii markaa dhowr dhowr si la isku ayaba madfac taangi ijiib baa la isku qaaday kaasuu intay la hadlay yuu yidhi war maxamed war fuusta fuustay maraysaa fuusta fuusta fuusta fuusta <laughs> fuusta la isgu sheekh xabadaa ka dhow dhow sheeg waa dhaaftay hadda waxay maraysaa mamed waay maraysaa uusafuusta balangel mauusta maraysaa hadda hawsha fuustafuustay maraysaa shaawaca way ka baraaruga meesha maxay tahay hawsha xukmu taasiis kuliyaat alqanuun fi bilaad almuslimiin war ma bannaan tahay kuliyatul qaanuunka lagu barto waddan muslimiin in laga taaga ma bannaan tahay tabeelo weyn loo dhejiyo macallimiinta la keeno library qaanuunka loo furo ha la yidhaahdo hawlaha la waxeeyo rag ay yimaadaan meesha waxeeyo hawshaa ma bannaan tahay sidoo kale haddaan isin sii raaciya ow idkhaali maadat اlqawaaniin aw maadat alqaanuun fii jaamacati islaamiya jaamacaadka islaamiga in la geliyo mil kuliyat shariic o la yihahdo kale ama laysku barco muxuu kaga noqonaya kuliyatu qaanuun in la dhigo oo waddanka islaamka laga dhiso ama maxaa la la geliyo kuliyat waa kule shariica saxiix wax male laakiin maxaan gelinay maadat اlqaanuun weye shirki baan kusoo darnay in allaha haniyun can shirki shuraka balaayaa lagu soo diray saan u baranay kuliyadu shareeca u baranaynay qaanuun baa lagu soo dhibciyey caanihii waa go'en caana liin laguma joojiyey liin iyo caana waa la kala leexiyaa meel libaaxyimada uma joogto sheekhow lagu kala eber yaa balaayo wey hawshaa ma bannaan tahay jawaabtu waxaa weeye laa yajuusu ma bannaano ma bannaana takhsiisu kuliyaati alqaanuun ma bannaana caalam islaam in laga aasaaso laa yajuusu wey لأسباب سبب كواد waxa weeye إنها وضع حجر الأساس للحكم بالطواقيت سبب كواد waxa weeye waxay aasaas u tahay oo furo u tahay waana soo marnay waxa weeye الحكم بالطاقوت طاقوت wax lagu xukumo oo umada la baro oo loo xaladeeyo oo arday laga soo saaro oo mutakhasisiin laga soo saaro ayay dhagax dhigi koowaad u tahay sabab koowaad kaas sababka labaad waxa weeye hiya waxa weeye طريق طريق للانتقال عن الشرع ila qaanuun wadci hayaan loo guuraayo mar haddii qawaaniinta la dhigo oo dadkii la baro oo kuleysi la aasaaso kuleydaa la aasaaso waxay u noqonaysaa wadiiqo iyo wado ay u noqonaysaa in shareecadii laga guuro oo qudaadii sharcigaah laga guuro loo guuro qudaadii harcigaah harciga loo guuraya waaa loo guurayaa ilaa qudaad alqaanuuniyiin wa nidaam alwadci alqanuun ashayaan baa loo guuraya culumadiina waa laga tegaya kitaabkina waa laga tegaya lann kitaabka wa ku xukumaya waa culmo wey haddii kitaabka laga tago culmadu in laga tago waxaa la soo saaraya marka nin qaanuuni ah way soo saaraysa kuliyaddu qaanuunkiisina waa wataa wadaadkiio maxkamadda fadhi u tagay wuxuu le sheekh meesha isaga taga waa mesh ku heshin badow bay ahayde annaga meeshaan ka shaqaynayne horta isaga taga oo xaggeen aadnaa meelahaas masaajidiya aadawey hawshaas miyaan yeelna annaga culamada mana qabataa war hawshaan ma yeelnaa hawsha haddaan yeelayna nimiya war ka soo bixiya ayaa musnaanine anu kollay diiday anigu waa diida warka asaga waa diiday qolqaadi iyo magacaabo taba mar baan kusoo boodi doona fa kamaa wixii sidii laa yajuus uusan bannaanayn tasiis manaha culmada islamka waay leeyihiin khulaasadu waa fakama laa yajuuzu tasiis اkanaa'is la soco culmada islamka waxay ku leeyihiin fakama laa yajuuzu tasiisu اlkanaa'is fi bilaadi اlmuslimiin kadalika laa yajuuzu tasiisu hadihi اlkuliyaat wa dacwatu ilayha sida kaniisada in laga dhisa aysan u bannaanayn waddanka muslimiinta yaysan banaanayn in kullidaha wadanka muslimiinta laga aasaaso dadkana loogu yeero ardada kaale qaanuun baan dhigaynaa soo socda waa la ilbaxaya maxaa la yidhaahdaa muxuu yidhi sooba miyuu ahaa sigaarka maxaa la dhuuqa maxaa laba indareere maxaa ma soconaysa sheekhu hawsha waxba ka socon maayaa in dadka waxaa loogu yeero loo xayeysiiyo ma soconaysa sheekhu waxba ma soconaya wax jirana ma aho marka waa mamnuuc kaniisadaha iyo ayadu bal culamada qaar waxay leeyihin kaniisadaha ayadaa ka daran leanna maxaa dhacay kaniisadda adigu wiilkaagu hadduu tago ama gabadhaa u tagto ama qof qaraabaad tago waad ka digaysa krisadka doonankaar kugu dhacday krisadoo ka didsanna laakiin meeshan kuliyaddan waa le kuliyatul waxaa lagu leeyahay lagu barto ilbaxniga qaanuunka iyo maxaa la yihahda barofesor baa laga soo baxaya markaas horada u bax wey hadda lacag baa lagu baranayo lacagta waa diyaar iyo fisidaan ku tuulay hore u soco waaba diyaarba marka tan hadi ashad tan haddana w annu taa waa lawadafahma laga didahaya laakiin tan waa balaayo wey marka laa yajuus wey in la aasaaso iyo dacwatu ilahi ummadda in loogu yeero laa yajuus wey ayb sababka maxaa la yidhaahdaa sababka saddexaad wacayo oo hawla u banaanay haadihi kuliyaat tuzaaxim waxay ciriiriyeysaa oo dayq gelinaysaa alkuliyaat الsharciyaة الdiiniya markii kuliyaad qaanuun la aasaaso yaa ciriiri durba la geliya yaa geeska iyo garabka lagu dhufta kuladihii sharciga oo diinta lagu baranayo oo usul lagu baranayo oo i lagu baranayo oo aqaaid oo diinta lagu baranayo oo culum quraan aqaaid lagu baranayo he ciriiri baa lagu qabtay hareecada nabi maxamed in la ciriiriyo oo maxaa l god yar la geliy mamay banaanta idinkaynu weydiinayaan ma banaana kuliyadaha marka waxaa weeye taciriiri iyo musaxamo iyo dhib bay u keenayaan waxaa weeye kuliyadaha islaamiga iyo shareecadu marka ma banaan sidaa daraaddeed in la yidhaahdo kuliyat shariica waalqaanuun caطfan bilwow iyo wow la ysgu cadfaayo kulliyatu shariica wاlqaanuun shareicada ilaahay soo dejiyey iyo qaanuunka inay kala duwan yihin baad fahmaysaa lanna waxaa tiri jaءa zaydun wa camrun baa tiri waa kala duwan shuqulna iskuma leh laba shuqul isku lahayn marka ma banaano hawsha iyadaw sababka afraad is u banaanayn weeye u hadil kuliyaad waxaa ku jira musaawaatun bayna sharci illaahi wاlqaanuun baa ku jira in la simo kuliyado sharciga ilaahay lagu baranaayo masaajid lagu baranayo macaahid lagu baranayo iyo kuliyado iyo macaahid lagu baranahayo qawaaniin lagu baran haadihi kuliya o haadihi kuliya musaawaad hawsha waa simantay labaduna maxay yihiin xukun iyo kala bixid imagaysii wey hawshaa markaa waxaa weeye hawl diin la'aana weeye hawl la ogol yahayna ma aho waa mamnuuc marka asbaabtaan sheegnay kayrkeedba ma bannaan su-aasha jawaabta ugu dambaysa ama haddii la yira haddii la yidhaahdo oon ku sii daro idkhaalu maadda haddii la geliyo maa dikri haddii lagu daro taas waxay kuliyaadkoo la aasaaso qaanuunkii baa lagu dhigaa baraxa keligiis baa lagu wadaa laa yajuuz hadi asbaab aan soo sheegnay maa dikri haddii lagu daro sheekhu kahor kuliyadda kuliyadu shariica wax dhiban male maada ku darsanayna ku barxanayna maxaa jira sheekhu saan u ilbaxano inuu waan ka baxayaan falaa yajuusu ma banaana ayadana daalik ma banaana in lagu daro kuliyadihii lagu dhigaayay shareecada in maada qaanuun lagu daro ma banaan maxaa dhacay lanno ardadii shareecada loo dhigaayey oo fiqiga loo dhigaayo oo caqaa'ida loo dhigayo xadiiska loo dhigaayo oo luuqa loo dhigaayey ayaa waxaad ku furaysaa balbalo iyo tasacsuc iyo shaki iyo fitnaad ku furaysaa marka lama ogola hawsha mamnuucu meesha waxaa loo soo doontay kuliyadaha loo soo shariic iimaan iyo macrifo iyo islaam iyo maxabatullaahi caza wajal maxabatu rasuul maxabatu saxaaba maxabatu muslimiin in la korasa loogu talagalay laakiin hawshii in la yidhaahdo saxaabadii dhulkay qabsadeen waxaa weeye kuliyada waxaad arkaysaa ku qoran waddamada carabta laga dhigo waxaa lagu daraysaa maaddo la yidhaha maaddat taariikh maadda taarikh la soco oo taarikh maxay too taqaanaa waxay ku leeyihiin taarikhul carab maaha taarikhul islam hadda la soco suudaan baa ka mid meel lagu daraaseeyey maxaa ku qoran taarikhulcarab kaasaa lagu leeyahay bucita moxamed calayhi salaatu wasalaam min makata wahaajara ilaa madiina wa maata wa facala cumar wa facala abubakr sidiiq wa facala facala taarikhulcarab oo islaamkii awa islaam ma jiro sheekh meesha adaa islaam un mooga usoo doontay meesha islam laguma dhigayo sheekhu islaam gurigaaga usoo tagtay siirada adigu aa taqaana raxiiqulmaktuumka siira nabawiya la yidhaahdo hiya hee taariikhulcarab hada maxaa la yidhaahdaa waa taqyiir mafaahim shee qofka caqligiisi maskaxdiisi macluumaadkiis o dhan baa lagu dabagdinaya kama niqaahi kama hadli kartid nin baa wuxuu yidhi intaan ka niqaashay aan saaxiiban cabdalla la yidhahda suudaan intaan ka niqaasho doctorka inaan la hadlo yaa laygu fooriyey waa laygu markaasaa lagu foori hal mar ku qosdaa la yidhi markaasaa laygu qoslay go-aan baan qaatay waa ka soo bax ka soo teg annahu waxaa la istihzaa biaayat illaahi siirada nebiga iyo saxaabada lagu caayo lagu aflagaadeynay miyaad sii fadhinaysaa kuwaa iska soo tegay kuwaa muuqaata insha allah khayr marka maad in la geliya ma banaan maxaa dhacay lilmafaasid mafaasidda hadda aan soo sheegayno oo tirada badnayd oo kuliyaat qawaaniin ka dhalanaysay qaanuun ka dhalanaysay ayaa maxaa ka buuxda qofka diintiisii iyo iimaankiisi iyo caqiidkiisi oo dhan ayaa maxaa waxaynaysaa oo qaribaysaa oo liidaysaa laakiin waxaa laga yaabaa mararka qaarkood mararka qaarkood in la yidhaahdo in la yidhaha mararka qaarkood aan dhacno sida tii haddaan soo maraynay maadaama kuliyadaha waddanka lagu daraaseeyo ummaddii lagu fasaadiyey waxaan samaynaynaa waa keenaynaa kuliyadda waa keenaynaa laakiin maxaan u keenaynaa min baabi nusxi wاtabyiin wاraddi walinkaar baan u keenaynaa alaysa kadalika nin sheekoo caalimaan keenaynaa markaasaan leenaha sheekhu khayr allah ku siiya midaan ayadaa haddaadan xabadda ridaynin ayada ku jihaad sheekh waan kugu siinaynaa hawlse dhici karta ma aha waa hawl dhici karta wey hawl dhici karta wey inuu sheekhu marka saa u yimaado u daraaseeyo u inkiro baadilkeeda ardada tuso u naseexeeyo kala tuuro xabada meelka tuurshada meelka tuura haada qad yajuus qad yajuus laakiin dadka hadda dhigahaya mustawahaas ma yihiin mustawahaas ma u qalmaa ma gaareen war nin maxaa leh abushujaaca aan fahmi karin goormuu fahmayaa sheekh ama aan gaarinba ama aan loo daraasaynba goormuu fahmaya inay qaanuunka shareecada iswaafajiyeen qaar waxay ku leeyihin qaanuunka shareecada waa iswaafaqsan yihin sheekh shareecada hadda goormaad dhihi karta shareecadii sheekh waa iswaafaqsan yihin laabudda an takuuna muxiiطan wa caarifan wa mujtahidan fi sharica islamiya waa inaad tahay في abwaab الفقه والsuنة والxadiiث والqur'an والcaqaa'id inaad meel wax ka garanaysa hawsha garanaysa adigoo aysan kuu bilownayn akhiyo oon hawshiiba ogeynba inaad tirada qaanuunka shareecadu waa iswaafajsan yihiin wati siyaaqan ku dhacay hawsha ma dhici kartay goormaad barata hawsha maba gaarin hawla fahmi karta maaha masale kastoo qaanuunka ku qoran inaad garanayso sharciga inay qiil ku leedahay ama masale ku leedahay ama aayad ku leedahay xadiis ku leedahay maba aadan gaarin mana ogaan kartid luqadaha uu ku qoran yahay ma aad ma akhrin kartid luqadu ku qoran yahay hataa ma akhrin kartid adabiyaadkooda hataa ma fahmi kartid tusaale qawaaniinta soomaaliya kale waxaa ku qoran qaanuunka dawladdu diinteedu waa islaam waxaan rabaa inaan tusaaleeyo dawladda diinteedu waa islaam laakiin ma ku qoran tahay dowladdu waxay ku dhaqmaysaa diinta islaamka hunaaka farkun sheekhooda dowladaha gaalada qaanuunkooda waxaa ku qoran dowladda diinteedu waa kiristaan bal saasaa ku qoran dowlad aan diin u qornayn ma jirto dowladda diinteedu waa islaam dowladda diinta marka waxay tahay dadka waddankan jooga waa muslimiin wey macnaheedu la socdo <laughs> hawshayay ka hoos bixi sheekhu maxay macnaheedu muxuu markii la fasiro wuxuu noqonayaa dadka waddankan ku nool ee oo qaanuunka loo dejinaya maxay yihiin waa dad muslimiin oo laakiin dawladu diinta maku dhamaysaa maya kuma qorna meelaad ka soo helaysana ma jirto hal meelay u qorantahay ma jirto adugu marka saanaad u fiirinaysa markaas waa dawladdu masha allah dawladdu maxaa diinteeda maxaa islam baa la yiri war hadda islam dawladda dadka waddanka inta waa muslimiin waa sax dadka muslimiin wey laakiin diinta ha lagu dhaqmo miyaad haysaa ma haysid mana keeni kartid kamana saari kartid lamana ogolaba qaanuunka dawladdu ay dejisay markay degsato jimciyadda qurmaha ka dhaxaysa ee taaquudku waa inuu fiiriyo saa waa inuu u fiiriyo yira go head oo ogolan haddii diinta lagu dhamayo ku qoran tahay argaxisadii lasuga soo baxay idinkaaba min ogolaan waxbabe mar tahay marka inay hawshaa bannaanaato in mucalin aan keenno oo hoosa ah u kuliyadka saa loogu duro oo maadada loogu duro qad tajuusu weeye qad tajuusu laakiin dadka hadda dhigahaya waxaa weeye waxay waa ammaanahayaan waa xalladaynayaan waa naashnaashayaan ummadday u yeerayaan kuwa ayaga marka kaar baa ku dhacday kuwa ayaga kaar baa ku dhacday waxaana kala hortaa inaad ogaato min baabil faa'ida aan rabaa ardada halkan fadhida talabatul cilmi jaamiciin baad tihiin inaad ogaataan markii wax la daraaseynaayo turuqu tadiid saddex qaab wax loo daraaseeyaa qaabka kood wa loo daraasay markaad wax daraasaynayso waxaa wax loo daraaseeyaa min baabi atarqiib wataxbiib sheega inaad qofka jeclaysiiso ood u ammaanto ood xalladayso oo tiraado qaado oo cun oo macaaliya ka dhawara u soco sida kutubtaan akhriyayno kale fiqiga xadiiska naxwada caqaa'idka kutubtaan akhriyayno khayrka ah waxaa loo akrinaya min baabi hee tarqiib baa loo akrinaya ummadda la jeclaysiiyo diinta la jeclaysiiyo macrifo ay qaataan waa la jeclaysiinaya waa qaab wax loo daraasayay qaab kaloo wax loo daraasayay waxa weeye min baab inkaar w raddi wey in la tuuro oo la inkiro oo la naqdiyo sidaa daraaddeed baan markaan qaanuun anagu daraasaynayna waxaan u daraasaynayna inay bannaanaato laga yaabaa baan nidhi e min baabi alraddi wاlinkaar wاlibطaal wa idhaari caybi wa cuyuubi wa naqsi labadaa qaab waxbaa loo daraasay qaabka saddexaad muxuu yahay waxaa weeye inaad wax u daraasayso min baabi alihbaar wاlcilaam waad sheegaysaa waxaad leeda qawaaniinta saasi saasaa la yiri hawshan saasaa la yiri waad ka tegaysaa waa fiican yahaana dhihi maysid waa xun yahaana dhihi maysid u bixi maysid cibaarada akhris waad iska tegaysaa qaabka saddexaad oo wax loo daraasa waa kaawo qaabka asaga waa daciif inta badan waa jiraan laakiin waa daciif waa midka ugu liito bini aadamku maxay ku dhaqmaan nin walba madhabka uu wadee mabdaa uu wado inuu xalladeeyo naash naasho ninka qaanuuniga qaanuunkiisu sharxahaya ummadda ugu yeerahaya waa jeclaysiinahaya mikrofoonku afuufahaya facebooku fadhiya kaalay buu leeya ugu yeerahaya ninka shareecada daraasaynahaya kitaabu sunna uu daraasaynahaya sheekhaahuna alkitaab wa sunni nebi maxamed ummadda ugu yeerahaya haadaa daaci ila shirki wahada daaci ila aliiman walislam maxaa la yeelo tawxiid marka awaaniinta iyo kuliyaadka lagu daraasaynay maadada marka la daraasaynayo haddaan la helinin kuwada min baab inkaari waradi walibaal laa yajuusu kuliyadaha in la soo geliyo oo shariica islaamiya lagu dhex daraasayo laa yajuusu saa inaad ogaataan waxay ku banaanaysaa keliya min baabi alinkaar waradi wanasixa ku banaanaysaa baab kale kuma banaano baab tarkiib haddaad ku wado yukhsha calayhi alkufru warida wey sheekh baabkaasaa kuu yaala iska ilaali werigaa gaaloobi shekh meeshaa ku gaaloobi qanun qaanunkaaga ma aqaan ayb hawshaa marka lilfaa'ida maxaa la yidhaahdaa yaan u sheega wey hadda hawsha qaabka wax loo daraaseeyana waad garateen oo waad fahanteen wey hadda waxaa ii hartay inaan wax yar aan ka ihaahdo laba daqiiqa saddex daqiiqa inaan ka ihaahdo hawsha ku saabsan aqwaal culamaa ulmuslimiin ay ka yihaahdaan aqwaal muslimiin ay ka yihaahdaan intaan horta aqwaal muslimiin u gaari aan u gudbin niman dhalinyarah magaaladan jooga ayaa waxay ii keeneen maadaama qaanuun aan galay waxay ii keeneen mudakaraad qawaaniinta ku saabsan qawaaniintan ay keeneen mudakaraadkaas ay ii keeneen middan waxaa ku qoran jaamacat ulgedo alcaalamiya qismu alfiqhi wa usuuli baa ku qoran mustawa athaalid almadkhalu ilaya alqaanuun baa ku qoran heer cajiibka waxaa ka mid ah waxaa qoray nin baa qoray arday weeyaan lagu markaan weydiiyey nin ardaya yaa lagu qoray magaciisa waxba sheegi maayo waxaana u sheegaynin weli rajan ka qabaa marka sheegi maayo magaciisa sheegi maayo laakiin waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah ciwaanka ugu horeeyo oo uu qoray imlaaga ciwaanka ugu horeeyo uu qoray baa qaldan lam yafahmo xataa ciwaanka si u qoray imlaaga luqa carabi ma yaqaano wamaca daalika waxaa weeye mudakaro ayuu qorayaaho waan fiirfiiriyey saasaan u fiiriyey dhowr iyo toban safxo weeye wuxuu dhammaanay afar iyo toban safxo waxaan isleeyahay hal kelimo oo imlaa ah oo luqal carabiya huwa iyo hiya iyo hum uma kala socon hal xaraf oo sacan kuma jiro waxyaalaha hariibka la yaabay ka mid tahay anugu asaga la yaabi mahayo ah, midda waa taa inii soo sheeg sheegay midda waa taa inii anugu asaga la yaabi mahayo lakin waxaa la yaabaya mudaraska yeeriyey hawshan yaa keenay baa markaa ardadii weydi waxaa leeyahay mudaras baa yeeriyey ma sawarudu ku qoray mise waa yeeri waxaa sawarudu lagu qoray waa la yeeriyey haddii sawaruda lagu qoray oo la yeeriyey imlaaga noocaan oo saan u qarimin ma ustaadku ka yimid ma asagu ka yimid laa adri waxyaalaha maxaa adla yaabaysa waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo kale wuxuu yidhi wadiifaة اqaanuun markaasuu yidhi wadiifuhu tandiimuhu tusana ma wadiifatuhuba mise wadiifuhu wey digayna weydiinaya wuu sii wada lambar labaad wadiifuhu imaayatu imaaya buu yii imaaya maxya mise imaayatu wey hawsha say khaldantahay fi wuu sii wada lambar saddexaad wadiifuhu wiqaayatun afraad sii wada wuxuu yidhi wadiifuhu radcu wasajru wuu sii waday wadiifuhu cilaajatunwy a <laughs> subaan alla hal xaraf oo saxan hal xarafna saxan kuma jiro imlaagay wax meesha ku qoran huwada iyo hiyada waxaan ark meela aad la yaabayso oobaad silee wareeraysa ku dhici karta waca almuhim waxaa weeye waxaasaa la daraasaynaya waxaasaa la daraasaynaya oo ummaddii lagu lugoynaya waxaan rabaa hal tusaale inaan idinka fahansiiyo oo ah ku saabsan qaanuunka hadda markii la daraasaynayo qaabka la xaladaynayo oo ardada loo jeclaysan inaad fahantaan safxada saddexaad wey mudaan wiilka yarkaa maxaa la yidhaahdaa waxba dhihi mahayo iska daynhayahay waxa wey waxaan waxa wey wax ummadda loo danaysay wax laga naxa wey maxaa ku qoran ma taqaanaa maa hiya xaajatu ila alqaanuun xaajada iyo baahida loo qabo qaanuunka maxay waxaa la yidhi jawaabta waxaa weeye alqaanuun yatadakhalu fii kulli xayaa wey ayatada nolosha oo dhan buu gelhayaa falaa mujtamaca mujtamac ma diiro iyo ummad biduuni qaanuunin qaanuun la'aanow hunaa jawaabta u horaysa ma lagu jeclaysiiye qaanuunka mise lagu ammaan mise laguma ammaan lagu ammaanay waxaaba lagu jiriba falaa mujtamaca biduuni qaanuun mujtamac ma jiraba oo muxuu yahay xoolaha jira wey sheekh waa ina fahanto maxaa laga hadlayaa wuxuush baa jirta sidaa daraaddeed reer galbeedka waxay ku yidhahdaan waxay u yaqaanaan caalamu islaami intaan dimuquraadiyana dawlaha waxaan la waxayn quruunul maxaa la yidhahdaa mudlima bay ku leeyihin waa markii islamka hata xukumaya loo soco khulafa raashidiin xukumaya nabi maxamed anuun mudmir lannu qaanuun iyo dastuur ma jirin daaka wuu yidhi maxaa la yidhi xiina ya'kul qawiyu daciif salmaan cawda ninka hadda xabsi ku jira akhzaahu allah maxaa la yidhi qazawaadkii nebi maxamed yaa la weydiiyey suuye daaka yowma aladi kaana ya'khudu alqawiyu cala daciif wuu nebi maxamed inuu madiine ka baxa ma ahayn biyu oo tabuug u duulo lanna waas qaanuun ma jirin biyu oo xadidahayo xuduudaha dejinahayo muxuu ka dheefay dee ma ka dheef adigu weydii maa gu yii alqanuun yxtaaju kulu shaksi mahma yakun cumruhu aw jinsuhu aw mihnatuhu qaanuunka waxaa u baahan qof kaste mahmaa yakun cumru daduna hal ekaado aw jinsuhu jinsigiisu wuxuu rabaa ahaado ama rag ahaado ama dumar ahaado aw mihnatuhu shaqadu raba ha qabto waa la sii wada waxa alqaanuun yucarifuka wuxuu ku baraya jaahil baad ila soco laa tacrifu shay wax aad taqaana ma jiro alqanuun yucarifuka maa laka wax adigu aq u leedahay maaad aq u leedahay maad xuquuq u leedahay wamaa calayka iyo waxaa dushaada lagugu leeyahay fi lmujtamac mujtamaca dhexdiisa war raggeena halkaan joogaa ma naqaana waxaan xaq u leenahay mujtamaca inagu qanaaun daraasayn iyo waxaan mujtamaca dhexdiisa aan ku leenahay ma naqaana mise ma naqaano qof loo qaranaya sheekh mushaayadaal taa marka macnaheed maxay tahay la soco la soco waxaa laga yaaba kan aad u sii fahfahmin inaadan ka lakin qola isaga khulaaseeye balaaya kasii buuxde mid kaloo khulaaso ah kan asaga waxaa iskale waxaa la yidhahda waxaa iskale jaamacatu waaris alambiya kuliyat alqaanuun muxaadaraat baa iskale midkan ma taqaanaa midkan waxaa iskale kuliyad ay leeyihiin iyo jaamacad ay leeyihiin nimankii raafidada shiicada ahaa ah, najaf miyay ku taallaa eh, ambar najfay ku taallaa meelahaas ambar ku taallaa najfay ku taallaa ma malaynaya waxaa iskale sistani midkaan sistani baa iska leh waa kuliyat shiica waa nimanka xaafidada ciraaq haystay waxaa la aasaasay jaamacaddan 2017kii almuhim hadda midka halkan laguma daraasiiyo midkaan hadda hayo laakiin mushkilada waxay ka timid mataqaanaa waxay ka timid mushkiladu arday baa ii keenay wuxuu yidhi wadaadka daraasayna qaanuunka waxaan yidhi maraajic aan u noqdaan rabaa wuxuu yidhi ciwaanka inta qaadatay almadkhal lidaraasati alqaanuun geli goglaha waa kuu soo baxayaan kuwaas maxaa kii kuu soo baxaba yakfiika wa xasbuka asaa kugu filan wiilkii wuxuu galay goglaha kanuu soo koobiyeysta kanayaa iskale iica raaida iraan baa iskale hatatan uso wajaan mawjeeda ya jamaca mawjeeda meesha marin mawjeeda inaa wax fahantaan sheeg waxaan ka digay waxaan ka qaylinaayo waxaa waa inad fahantaan maxaa ku qoran asagu yuusan waxaa la rabay asaga naasixka ustaad mucallim naasixa naadija khabiira waxaa la rabay cinwaan eh, isagu og yahay oo garanay kitaab oo garan inuu u qoro yara kitaabkan ciwaan eh, xusaan yahay hebel hebel qoray kitaabkaa raadso hadihi nasiixa sheekhow hadihi nasiixa waa laakiin haddaadan mustawaha tacliimka gaarin oodan u qalmin oo adigu u baahan tahay in lagu tacliimiyo wax lagu baro ood haddana tira dadkan wax barahaya waxaa weeye kutubu shiica wa raafida ayaa dadka tuuraysaa maxaa kan maxaa ku qoran mataqaana isku waxbaa ku qoran isku waxbaa ku qoran oo isku mid wey wax saas farqa u dhexeeya ma jiro leanno qaanuunku waa sharcu raafida waa sharcu shiica waa sharcu hindoos buudis waa sharcu kiristaan waa sharcu yahuud waa sharcu maxaa la yidhahdaa shayaatiin wey luuqadahan baa noo kala duwan waa ismid kurtigiis wey aanan fahansiiya wax yar halkan maxaa ku qorma taqaanaa markuu qaanuun ka hadlayay sidii kii hore hore kale wuxuu yidhi daruuratul qaanuun qaanuunka daruurinimadiisa wuxuu yidhi afar qodob waa kii hore sheego saddex uu sheegay afar buu wuxuu yidhi alqaanuunu daruuriyun waa daruuri dirqi wey linushuu'i mujtamac mujtamac in la bilaabo oo la amaamudo daruuri uu yahay anuun haduusan jirin mujtama ma jiri dowladii noolaan ma jirto alqaanuunu daruuriyu litaawur mujtamac qaanuunku daruuri iyo dirka wuxuu u yahay mujtamac in la hormariyo oo riirmagaha laga dhigo oo la xaladeeyo oo ilbax laga dhigo di kale waa badow maxaa leeyahay aan barbareed tegin iyo baled xaawo midka saddexaad muxuu yidhi mataqaanaa alqaanuunu daruuriyu lixinaayati liximaayati kii hore wuxuu qornaa soo dhigay liximaayati amni lmujtamac wاlxifaadi calىa cadami tafakukihi mujtamac inuusan kala fakan oo kala yaacin iyo in la waardeeyo ayuu daruuri iyo dirq u yahay buu yidhi qaanuunkooda la soco midka afraad ugu dambey wuxuu yihi alqaanuunu daruuriyun litandiimi idaarati اlkhadamaat اlcaamati fi اlmujtamac dabuul wuxuu yahay khadamaadka iyo hawlaha dawladdu u haysto in la tandiimiyo si kasta hatee maxaa kaaga soo baxay waxaa kaaga soo baxay ood fahmi kartaa intiina shareecada daraaso culamada il culimaad tihiine in qabla qaanuun alfaransi wa kuliyat alqaanuun inuusan jirin mujtamac inuusan jirin dowlad inaysan jirin maxaa la yihahda wada noolaasho inuusan jirin nidaam inay ahayd muslimiintu taariikhdii dheerayd ay lahayn kun iyo shan boqoloo sano maraysaa wax nidaama iyo wax wada noolaashaa iyo wax lagu kala baxo iyo inaysan midna jirin goormu hawshaana ay timid markii qaanuunka faransiga iyo maxaa la yahada thawra maxay faransiya ay timid markaasay timid ka hor maxaa jiray waxaa jiray fawdo iyo dad iscunahaya ayaa jira wey ma naqsi ka wey iyo ceeb ka wey iyo dafirid ka weyn diinta islaamka la dafiro oo la economida ka weyn baa garanaysaan idinku ummadda muslima maxay ku dhaqmahayeen ya jamaca ma jirin nidaam iyo qaanuun iyo maxkamada lagu kala baxay ma jirin mise ma jirin ar ma jirin mise ma jirin hadda waxaa lagu leey ma jiro sidaa daraaddeed ummad aan qaanuun lahayn oo loo qorqorin ma noolaan karto warka marka soo dudo ummaddan soomaaliya tusaale ahaan haddii aan qaanuun loo qorin alkitaab wasunna waxawey kuma noolaan karto kumana kala bixi karto xuquuqdeedana ma garan karto qof walba xaqa uu leeyahay midka lagu leey ma fahmi karo laabudda min kitaabati alqanuun faransi wa itaaliya wa in la qoro ummadda meesha laga jabay soo shaca jamaca uma halka laga jabay halkaa weeye waxaasa marka ku qoran waxaas ayaga ayaa ku qoran oo baailkaas iyo diin la'aantaas oo ah shareecadii nebi maxamed iyo maxkamadii nebi maxamed qaadahayey midii cumar abubakar qaadahayey midii cumar qaadahayey qudaadii la magacaabahay wixii caalam islaami la soo waday intaan qaanuunka la dejin oo dhan oo lagu kala baxayay daaqada laga tuuray waxayna ahayd fawdo iyo burcadnimo bay ahayd iyo xoog bay ahayd ma dhib intaa ka weyn baad garanaysaana gaaraya jamaca dhib intaa ka weyn gaar maxaali ma garanayo aan ku gabagabeeyo wax yar oo ku saabsan xir ku saabsan aqwaal fi kuliyaat alqaanuun wax yar aan ka taabto wax yar aan ka taabto intaan la dhihin wadaadku waxaa weeye asagaa noo waxeeyey ninka la yidhaha axmed shaakir axmed ibnu muxamed ibnu shaakir waad garanaysaan qaadi misri kun sagaal boqol iyo wuxuu dhintay eh, iyo konton iyo sideedii qaadi mascud kutubta uu qoray oo alifay aad bay u badan tahay تقيiقaadka mسنd imaam aحmed mu تaقiijiyey kitaabka احkaam adi kutubda hadda kama gaaro waa kitaabka risaalada imaam الشhaafiعي risaala fi usul الفiqi ninka تaقiijiye wey almuhim ninka nin badanoo kutub wuxuu noqday hayat اlculya qadaa baa lagu daray wey qaadi buu ahaa wey waa nin aad maaa l qayim u awood ninka asaga wuxuu yidhi markuu hadlahayey kuliyaadka qawaaniinta caalam islaamka keenay baa wuxuu yidhi fa ansha'uu waxay bilaabeen buu oo dhiseen fii awaa'ili maa ansha'uu madrasat alxuquuq kuliyat alxuquuq alaan bu madarasay noo aasaasay markuu u orsoolaya madrasat alxuquuq xuquuqdu maxay tahay waa qaanuunka in lagugu baro diinta islaamkan xuquuqda ka soo horjeedaa way la soco waa kuliyaة اxuquuq alaan kuliya hadda loo bixiy lakin waagan madarase waagan waxaa dhulsi kalama taqana u fiirso sida loo tilaabto lagu jeedaa marka hore maxaa ummadda muslimiinta waxay ka disan yihiin qaanuun maxaa loo qoray mataqaanaa madarasatu muslimiinta maxaa yaqaanaan madaraso mise kuliyad bay yaqaaneen madaraso waxaa la qoray madarasatu qaanuun armaa ah, madarasa maasha allah madarasada maxaa la qur'aanka iyo madarasada ah madaraso markii hawsha lala qabsaday oo afar sano lix sano ay joogtay waxaa la yihi kuliyaة اxuquuq madarasada waa la tuura ila madarasadu muxuu ahaa er islaamiya waa laga gudbay wada yaabaysa qaabka wuxuu yidhi litukhrija say u soo saarto maxaa loo aasaasay litukhrija rijaalan yaxkumuuna bilqawaaniin alati istanacuuha can uraba alwaaniya almulxida waliyadacuu fii aydiihim suldata idaarati dowla waxay hawsha u sameeyeen litukhrija rijaalan rag say u soo saarto yaxkumuuna bilqawaaniin alati istanacuuha ay ka samaysteen oo ka keeneen kasoo dheegteen can uraba alwaaniya orabo iyo yurub waaniyada muhrikiinta w almulxida oo diinta ka leexad ataa kristaan ma haysata waliyadacuu waay kaloo saa u yeen mataqaana waliyadacuu say u dejiyaan fii aydiihim gacantooda say u dhigaan suldat alidaarati fi dowla dowladda masar say u xukumaan raggii u xukumi lahaa markay ayagu meesha ka tagaan oo caruurtooda inay soo saaraan bay u samaysteen hawshaas wuu sii socda wuxuu yihi afayajuusu u fiirsa hawlaha hadda kuu sheegay halka ku jira afayajuusu lilmuslim an yactaniqa hada diin aljadiid mawlaad muxuu ku tiranta qaadi misr sheekh albani baa ka sheekeeyey wixii intaan la kulmay oo wuxuu yidhi asagoo sheegay baan wuxuu yidhi xoogaa dabeecadda ka kululaatay oo markaad xoogaa la niqaashto kugu xanaaqayo wareen naga masalada yaa la kulmay buu yidhi <laughs> raxmatullahi calayhi labadoo ilahi subxana taala naxariistee rag culamo qatar ee labadoo si kasta aatee wuxuu kuma taqaanaa afa yajuusu limuslim an yactaniqa hada diin ajadiid anugu muxuu ku magacaaba muxuu ku magacaaba diin jadiid buu ku magacaabay haa ulaahi culamaa sheekhu qaadi misra wey sheekhu akri kitaabkiisa leeyaha kalimatlxaq limatulaq kitaabkaa qorta akhriyo kelimatulxaq waxaa weeye waxaa loogu safraa ilaa jayna ilaa aad ka hesho kelimatulaq ha la akhriyo almuhim wuxuu yidhi acni waxaan u jeedaa atashriic aljadiid diin aljadiid waxaan u jeedaa haqaldamine atashriic ajadiid baan u jeedaa w tashriica cusub oo hadda la keenay qawaaniinta diinu jadiid waya faham buu ku yidhi magacyada waxbaa ku qaldami muhimadda waa inaad fahamto wayajuus miyay u bannaan tahay bigi su-aal aan ku weydiiye liabin aabbe aabba muslima an yursila inuu diro abnaahu caruurtiisa inuu diro litacalumi haada hawshaa inuu soo barto mida hadda inii sheeg annagu ma banaanta inaan wiilasha u dirna shee kuliyadda qaanuunka lagu dhigaayo halkan culumad kaga hadashada iska ilaali meesha qaldama sheekhu abnaa u diro litacallumi haada waictinaaquhu inuu qabsado oo aamino oo ku dhagow waictiqaadi inuu ictiqaado walcamali bi inuu ka camal falo hadhow yara rajlu qaanuuni baanay tayna noo soo xirto ma banaanta hawsha ayadaw akaran kaana haya ibnugu kaana ibnu aw una midku raba ha noqda caaliman abu aabuu caalim hawsha ha noqdo kaana aw jaahilan caaliman kaana abu aw jaahilan ama aabuu caaliman aw jaahil ha noqda hawsha ma banaanta laa yajuus way xaaraan wey ibnahaaga ilmahaaga inaad diin jadiid inaad u dirto oo shirki u dirto laa yajuus buy aan ka socdo sheekh maxamed bin ibraahim mufti dowla sacuudiya diyaara sacuudiya sheekh ibnu baas ibnu cusaymiin rag aad garanaysaan oo dhan konton sano kaana muftiyan wa khatiiban wa sheekhu dowla dowladda kala agaasimahayay waa kanaa dhegayso muxuu ku yidhi ayib wuxuu ku yidhi wadaadkaas qaala wuxuu yidhi can kutubi alqaanuuniya kutubta qaanuunka ma la keeni karaa waddamada muslimiinta kuliyaadka ma laga asaasi karaa kutub qaanuun ka hadlaysa inta soo rarno maktabadaha ma keeni karnaa si loo akhristo kutub maaa loo yaqaan kutub dalaal baa loo yaqaan waa la gubayaa sheekhu kutubu dalaal baa loo yaqaanaa waa dalaal waa in la waxeeyo ayib anigu marna waa rabaa maktabadaha inaan galo waxaa la yihahda on wax kutubu dalaala waxaa weeye aan ka ururiyo wuxuu yidhi midaan wuxuu yidhi marka walaa shaka shaki ma jira buu yidhi anna hadi alkutub buu yidhi alqaanuuniya kutubtan qaanuniga ah acdam musiibati musiibatii ugu weynayd weeye buu wadcaa iyada ugu dhowi wa adcaa iyada ugu dhoweey ila shaki shaki inay kugu beerto caqiidada iimaanka islaamkaaga wa tashkiikii shakigi mugdi inay kaaga furto fii axkaami اllaahi wa rasuulihi ayadaa uga dhow min kutubi ahli اkitaab kutub ahlikitaab miyaa taqaanaa atawraat wاlinjiil ina kutubtooda la keeno uma banaanta hadda tusaale tusaalen weydiinaya in la keeno beebalka iyo injiilka iyo kutubta in la keeno diinka ka hadlaysa maktabada hadda la dhigo ma banaanta sheekhu wuxuu ku leeyaha tanaa ka daran tanaa waxaa weeye acdamu wa adcaw ila tashkiik fi axkaami اllahi wa rasuulihi fanacmalu waxaan rajaynaynaa bu ilah ka quudna minkum dowladdu la hadlaaya fatwo la weydiiye w ma banaanta kutl qawaanee si wax looga wada in la keeno fanamalu waraaq buu joogtoosa marka wasiirka ula wasir tacliim fanamalu minkum atanabuhu limil hada ku baraarugiy ma banaana maktabadana ma keeni karo waddankana lama soo lama keeni karo halkan waxaa ku jira isagana ashaykh alazhari cabdilxaliim maxamuud wuxuu yidhi faina kuliyaati alqaanuun waxaa weeye nabtatun arbiyatun wey ama nabtatun ariibatun weeye anshacaha almuxtalu اlajnabiyu wuxuu ku yidhi kuliyaadka qaanuunka soo inaad ogaato waa nabtatun waa biqil iyo maxaa la yihaha darad yaroo soo baxay buu yidhi arbiyatun ama ariibatun arbiyatun arbina w ariibatun oo ariib on la aqoona koytaawe anshaaha yaa bilaabay anshaaha waxaa bilaabay almuxtalu اlajnabiyu fii bilaadi اlmuslimiin baa bilaabay ana hawshaan ma nankeysa shuqli kuma lishee in e, hawshaa e, u fahantaan ilaa lisaan baa hawshaan laga bilaabo hawl banaana maaha maxaa loo saa loo sameeyey litukrij alqaanuuniyiin niman qaanuunka wax ku xukumo say u soo saarto aye yaxkumuuna bihi waxna ku xukumahaya wastamara alamru amarku markii ayaga naga baxeen oo ixtilaalku waa la saaray wastamara alamru siniin tiwaal sanado badan buu socda wastamara alamru cala zamani wakaanahu amrun abiiciyun amar abiici kulaha taqaamo waa sii socdaa hawsha ayadaa su u sii e waday ayuu yidhi hawsha ayadaa wa kaana alwlaa bihi bilmuslimiin isaalaةu hada اlaar اbaqiid aarkan iyo kuliyaatlqanuun in la suuliya ahayd uya bacda raxiili alixtilaal can ardihim muslimiinta dhulkoo marka ixtilaalku ka guuray waxay ahayd kulyaduhu ka tegey iyo kuwii dib u aasaasay iyo caruurtu tababaray iyo qaanuun barofesooradii ku in la caydiya ahayd la kala tuuray ahayd saasu asag halkaasu asaguna maray waxaa ku xiga sheekh aan ku darahaya laba sheekh aan ku darahaya iska gabagabayna sheekh kale wuxuu yidhi sheekh waxaa la yihahdaa isaguna sheekh asari waxaa la yidhi cabdisataar fatxallah baa la yihahdaa wuxuu yidhi taxadaa fi kuliyaati qaanuun ba asaguna ka hadlay aad bu hawsha u qaadanay weliba ku dheeraaday aad buu ugu dheeraaday wuu sii waday kuliyaati qaanuunku markuu sii wadaybu wuxuu yidhi kuliyaati qaanuunkii hawsheedu sii waday hawshiisu taxadaa fi kuliyaati qaanuun buu yii waaa mid walba fi kuli ikliin muxuu yidhi xadaad xadaad waxaa soo deriyey an kuliyat kuliyat اqanuun baa macnaha timid fi kuli ikliimin an masaadira masaadir baa loo sameeyey waaa loo sameeye an asaaliib baa loo sameeyey balaayo loo sameeyey wuu sii wad muxuu waqad taطawara way hormartay bi hadihi اmadaaris madaaris maxaa la yidhaha kuliyat اlqanuun wa amhaaliha iyo kuwa lamida maxaa la yidhaha watarajamuu laha umahaat kutub اlqanuun اlajnabiya ay fahm sheekh waxay turjumeen oo luuqadoodii soomaaliya ku turjumeen oo carabi ku turjumeen laakiin haddaan haysano carabiga adalkaysa maxaa ah, hadda lagu dhigayo waa luuqa ajiniya laga turjuma luuqadooday ku turjumeen buu ku yidhi kutub waaweyn bay turjumeen buu ku yidhi hawshaasay sameyn bay kutub waaweyn ayay maxaa ah qaanuunka ay uma jaa way la yimaadeen uma jaa tatawur alakhiir baa yimid wa asbaxa tacliimu maxaa ah, watadwiinu alqaanuuniyu carabiyan khaalisan biluuqaat alwaطaniyati fi kulli maxaa la wa kaana hada fi qaayat talbiis buu si loo waday inta luuqada ajnabiga laga tegay luuqa carabiga oo fusxaa lagu qoray kuliyad walba xaafiis walba meelba waa la dhigay tuulo walba degmo walba waa laga asaasay oo caasimada meelahaas oo haye degmo walba waa laga asaasay siwa hawshaasu aad uga qayliyey hawshaasu aad aad uga qayliyey ilaa uu gaarsiiyey ragga dhigahaya iyo kuwa mudakaraadka u qorahaya sida wiilka yarkaada oo kale oo soo qorqorahaya wuxuu yidhi yukhshaa calayh alkufr uridi inuu gaarsiiyo meel khatara ayuu soo hadlay wadaadka maxaa la yidhaha shanada ku gabagabaynaya waxaa weeye ku kala gabaynay hal danbaa iga gashay wadaadka shanaad waxa weeyaan waa sacuudiyaan waana nool yahay geerisa ma maqan cabdulmuxsin cabbaan cabdulmuxsin cabbaan mudaraska maxaa la yiraahdaa masjid nabawi madiina maro jaamac islaamiga wax ka dhigi jiray magac islaamiga wax ka dhigi jiray waxa wax lagu lala yaabaa oo hoog iyo baa oo guul darro oo khasaara adoo culummadaadii iyo jaamacaadkaaga aysan waxaan ogolayn inaad adigu soo cabto inaad adigu soo cabto oo meelaad ka keentay aan la aqoon hadihi mushkila wey hadihi mushkila cabdulmuxsin cabaad muxuu yidhi markuu ka hadlay kuliyaad ma laga asaasi sacuudiga wuxuu yidhi qaala can inshaai kuliyaat alxuquuq fii bilaad alxaramayn wuxuu yidhi wa aswa'u taqriib qarbiyeyn iyo reer galbeedayn waxaa ugu xunbuuye fii haadi bilaad wadankaan sacuudiga joogno maa xasala wixii ka dhacay min majlis tacliim caali majliska saro tacliimka wasaaradda tacliimka hidiya ee tacliimta min ixdaati inay soo derisoo keentay kuliyaatin lilxuquuq wa kuliyaatin lishariica walqanuun ay keentay aswa taqriibkii ugu liitay wey hawsha ayada lianna haadaa nawc min alkuliyaat bihiya tuqadimu calayhi albilaad tuqadimu calayhi albilaada wadanka waxay ku bixinaysaa u geynaysaa buu yidhi waxaa la yidhaahdaa tuqadimu تقدم عليه البلاد الحكم إن إذا ماشي waxba ka qadan الحكم للقوانين الوضعية inay waxay u geynayaan kuliyaadkan in la aasaaso ama jaamacadaha lagu daro islaamiga waxay geynaysaa lilqawaaniin alwadciya waddanka in lagu xukumo maxamed bilaal sacuudi almaxkamatu buu yidhi lisharc illaahi dhulkan sacuudiga hadda maxkamadda islamka shaqaysa buu laakiin haddii la keeno halkaasay noo raraysaa faicdaaduha kuliyaat اlqaanuun in la keeno maadadii in jaamacaadka lagu daro fiiha min acdam اlmunkaraat wa abطalu baail baa ku jiro munkarkii ugu weynaa baailkii ugu weynaa weeye wey halkaas uu sii wada hadal aad u qiimo badan ayuu leeyahay almuhim kutubta culummada masaadir kala duwan baa jirta laakiin hadda midkaan annagu aan hayno oo aan hadda wax ka akrinahayo waxaa la yidhaahdaa mucaad ibn cabdilcaziz ibn cabdiraxmaan eh, almubarad waxaa weeye alqaadi bilmaxkamati alcaamati bimandiqati leyth leyt halkaas maxaa la yihaa qaadi ka yahay kitaabkan waxaa taqdiimiyey sheekh fawsaan soo ma gartan sheekh fawsaan sheekh fawsaan baa taqdiimiyey waxaa taqdiimiyey annagu carruurta iyo dhallinyarada u diri mayno shiica waxay leedahay sheekhow waxaan u diraynaa culummada islaamka la yaqaano kutubtay leeyihiin laa maxaa li xaaja ilaa kutub shiica sheekhow iyo balaaya baatil iyo qaanuun xaajana uma qabno isaga taqdiimiy waxaa kaloo taqdiimiyo akhriya asna alcalaama cabdiraxmaan ibn naasir maxaa albaraaq soo ma asna ma garanaysaan asna waad garanaysa saxiix bukhari waad sharxaya wada raggaasaa maxaa la yidhaha taqdiimiyey oo kitaabka goheedsi maxaa la yidhaha hal nashriyo kitaabka asaga marka akhriya waxaa la yidhahdaa kuliyaat اlqaanuun wاlxukmu bigayri ma anzala allah kuliyaat اlqaanuun wاlxukmu biayri maa anzalala baa la yihahda marka jalsadii iyo risaaladii inta hanooga ekaato tobankii hameen aan soo wadnay tobankaa hameen waxaa weeye tilka casharatun ma tirahdaan tilka casharatun kaamila wey sheekh wey tilka casharatun e kaamilatu wey go-oyin way iswaafaqday weeye marka tobankaas tixdii aan tirshiya taladii waa yeelle haddii la gabyahayo sida aabbahay haddaan u gabyahayo tobankaas tixdii aan tirshiya taladii waa yeelle wey todob soo unkaday iyo hilaac tahashadiisii dawda ah, togo oo xareed soo rogay oo oonkii kaa tirayn togo oo xareed soo rogay oo oonkii kaa tirayn oonka waa kaa go'ayaa sheekhu ah, tigaadii abaar looga baxay tooba iyo hawde toban iyo hawd la degayna waa sheekh way tubtii nebigu ii jeexay iyo toobiyaan marayna ah, tubtii nebigu ii jeexay iyo toobiyaan marayna meel cad baan anagu marayna sheekh dajax ma jiro ardajax ah, ma jiro tubti nabigu ii jeexay iyo toobiyaan maray dheh waa tawaawacaa aakharo ninkii sharciga taladii diidaay taladii ba'dow qaanuunka waa lagu tasoobaa taladii ba'dow meeshaan ujeeda waxaa weeye taladii ba'dow qaanuunka waa lagu tasoobaa toobad keen intii aan wadnaha malagu kaa taaban arrintaa nafta laaqaad toobad keen hada bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed